بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما maanta oo ah maalin khamiisa bishii shahrullahi almuxaram ay marayso shan kun afar boqol afartan iyo afarta hijrada nabiga sala allahu aleyh wasalam ama lix ay marayso qad yakunu fihi khilaaf ama ay lix marayso bishii muxaram sida bacd alikhwa ay dhaheen tan kalena afar ay marayso laba kun iyo labiyo labaatankii waxaan noo bilaabanayaa kitaab aada iyo aada u qiimo badan manduumo mubaarak ah oo naafic ah oo faa'iido badan qof kasta oo muslimahna uu baahi badan u qabo waxa ay ka hadlayso inuu naftiisa uu u bandhigo manduumadaasi waxaa iska leh alimaam ibraahim binu mascuud binu sacad alilbiri alqarnaati raximah llahu tacaala ilaa qarnigii afaraad ee hijrada ayuu ahaa waxaa la dhahaa manduumatu abi isxaaq alilbiri waana manduuma attaa'iya liannaha tantahi bixarfi taa xarafka taa ayay ku dhammaataa dhammaanteed taa-iyaa lagu magacaabay waxaa horeysay hadda ka hor meeshan in lagu akriyey alraa-iya waxaa kale almiimiya waxaa kale alxaa-iya middan waxaa la dhahaa almanduuma ataa-iya manduumadani waxay ka hadashaa al aadaab akhlaaq aadaabta iyo akhlaaqda wanaagsan ee qofka muslimka laga rabo gaar ahaan wuxuu musanifka raximahullahu aada u tarkiisinayaa zuhdiga adduunyada iyo qiimaheeda intii la arko in lagu la siiyo martabadeeda iyo mansiladeeda oo aakhara aan lagaga lagaga mashquulin si gaar ahna wuxuu la hadlayaa dalabat alcilmi mithli wa mithlak dadka ardada ah ani iyo idinkoo kale ah cilmiga iyo ahamiyada uu leeyahay maqaamka sare ee qofka qaata uu gaadhsiinayo fi dunyaa waalukhraa adduunya iyo aakhiraba iyo markii la garab dhigo adduunyada iyo maladaadkeeda iyo macmacaankeeda iyo zakhaarifteeda iyo qurquruxdeeda iyo cilmiga markii isgarab dhigo boonka shaasica iyo masaafada u udhexaysa aadka u dheer oo ay tahay inaad ku baraarugto cilmiga iskuguna geysa gacmaha maskax maan aada xaadiriso waktigaadana ku bixiso si aad u gaadho martabadaa sare ee ay gaareen dadkii naga horreeyey si aad ugu guulaysato ood u hesho faws iyo liibaan cinda allahi ilahi agtiisa subxaana wa tacaala cilmigaasna waa nagu boorinayaa aad buuna ugu celcelinayaa masaladaas ayada ah ku saabsan zuhdiga iyo adduunyada iyo cilmiga iyo ahamiyadiisa canaanna waa raacinayaa musanifka marar badan iyadoo sidaa tahay kaflada iyo culeyskana saaran iyo wahsigana saaran iyo himogaabnida himigeenna uu gaabtay ee aqoontii iyo cilmigii waxbarashadii ku sabirkiisa uu nagu yaraadayna waa nagu canaananayaa walahu lxaqu fi dalik arrinkaana xaq buu uleeyahay waana ku mahadsan yahay sidaa darteed wuxuu ku halqabsanayaa nin la yihahdo abubakar oo la yihi waa ardaygiisii ama waa wiil isaga dhalay ama waa saaxiibkiis waxaa tidhaahdaba mid uu yahayba innaga haddana ma sii khusayso hal hayskiisa umaa wuxuu yahay abaabakarin dacawtuka low ajabta ninkaasuu la hadla hadal ku hadal qabsanaya waa hadal qabsi waay ee hadalka inagoo dhan buu noo yaallaa abubakar waa wiil u dhalay baa la yidhi oo kitaabka daraaddii u alifay wayna dhici jirtay selafka kutub intay qoraan inay ugu talagalaan caruurtooda kadibna uu noqdo cilmi shaayac ah buluuq lmaraam iyo zaad lmicaad iyo micaad iyo kutub badan baa la sheegaa marka wuxuu ku bilaabay musanifka raximah llahu tacaala wacdigiisa iyo naseexadiisa tadkiirun bilmowt wadaari alaakhira mowt xasuusin lais xasuusinaayo iyo daarta aakhira ee dambayso iyo qofka insaankaa marxaladiisa isbedelka ku dhacaya noloshiisa iyo adwaarta uu soo marayo iyo maraatibta uu soo marayo wuxuu leeyahy musanifka raximah raximahullah beytka abyaaddu waxay ku socotaa baxar la yidhaahdo baxru lwaafir ayuu ku socdaa buxuurta kamid a kuwa ugu sahlan buuna kamid yahay tafutu fu'aadaka alayaamu fataa wa tanxatu bifatxi lxaayi baa fiican in la kor dhabo wa tanxituna waa la xarakeey watanxatu jismaka saacaatu naxtaa tafutu waxaa burburinaysaa fu-aadaka qalbigaada al ayaamu maalmihii baa burburin fattan burburin mafcuul mudlaqa wey fattan burburin watanxatu way qoraysaa jism jismaka jidhkaadana waxaa qori asaacaatu saacadihii baa qoraya naxtan qoritaan fatiga waxaa la dhahaa wax la jajabiyey oo la burburiyey nacam wax yaroo eh, cara ah oo isku dheganeed oo saa tiri burburisay laf burburtay oo jajaban oo dug duun oo saa tirada burburta fatiid mufatad waxa la jajabiyey baa la dhahaa <clears throat> oo la burburiyey markaas wuxuu ka hadlayaa musanifka insaanka iyo dacfiga soo gaaraya bimuruuri alayaami walasmaani wasaacaat maalmaha iyo saacadaha iyo bilaha kusoo marayo jirhkaaday ka go-an tahay waa lagu qoraya waa lagu burburinayaa allahu aladii khalaqakum min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwatan uma jacala min bacdi quwatin dacfan wa shayba yaraan baad ku dhalatay daciifnimo xoogow awood iyo ashuddi baa soo heshay kadibna waxaa bilowday dacfi iyo tabardarri baa bilowday ya ilaa uu ka gaaro qofku laa yaclamu min bacdi cilmin shaya intuu aqoon iyo maskax iyo garaad iyo caqli uu lahaa wuxuu gaari inuu waxbaba una garanin buu gaarayaa caruurnimadii buu ku noqonayaa maxaa yeele saa u galay waxaa saa u galay maalmaha iyo saacadaha soo maraya ayaa saa u galaysa kadibna maxaa ku xiga geeri iyo dhimashaa ku xigta uma inakum bacda dalika lamayituun kadib waad dhimanaysaan wey geeridaasaa marka jirta maalmahan aan ku farxayso oo qofka uu ku farxayo yasuru lmaru madhaba layaal wa kaana dihaabuhuna lahu dihaaba qofka waxaan uu ku farxayo maanta kadaa weeyaan hebel baa la gaaray bishii hebel baa la gaaray sanadkii kadha la leeyahay waxaad ka go-an tahay qofka iyo cumrigiisay ka go-an tahay inamaa anta ayaam maalmaa tahay buu dhihi jiray xasanulbisri kulamaa uu maalin ay ku dhaaftaba cumrigaadi qeyb kamida ah ayaa nusxaamaya naqsigaasu u socda marka dambe wuxuu noqonayaa dhammaan inuu qofkii dhamaado oo cumrigiisa soo gabagaboodo ayuu ku dhamaanaya marka waa malku mawdkii iyo xasuustiisi qur-aankana waana xasuusiyey mawdka iyo geerida ee dhimashada waxayna kamid tahay waxyaalaha ilaahay ku ammaanay mu'miniinta inay aakhiro xasuustaan iyo geeri iyo alla inay u noqonayaan subxaanahu wa tacaala nacam aladiina yadunuuna anahum mulaaquu rabbihim wa anahum ilaa rabbihim raajicuun in ilahay ku noqonayaan subxaana wa tacala kuwa yaqiinsan geerida nabigana xadiidkii saxiixa waa kii lahaa akhiruu min dikri hadimi ladaat waxaad badisaan macaanka midka tagsiiya sheegidiisa badiya wahuwa almowt waa geerida geeri haddii kugu taagan tahay waxaad ku xisaabtamaysaa maalmahaadan aada meel cidlaad ku dayacayso ee sheeke iyo hurdo iyo warwareeg iyo wax fiirsasho iyo aad ku mashquulinayso inay tahay saacadahaadii qaaliga ahaa oo kugu soo noqonaynin geerina aad ku jirto iyo xag alla inaa usii socoto mar walbaba marka waxay kugu xumbaari inaad ka faa'iidaysato waktiga intuuna dhammaanin oo birta lagugu garaacin inaad ka faa'idaysato tafutu fuaadaka fuaadka qalbiga waa la yidhaahdaa ama kishaawat lqalbi qalbiga xoogkiisa qalbigaadii waxaa jajabinaya alla yaa maalmihii baa jajabin oo eber ka dhigaysa oo daciifinaysa fattan burburin wa tanxatu way qoraysaa leeb la qoray iyo mxuuha gudin e, e, e, weel la qoray iyo weelasha la qoraayo iyo alwaaxda la qoraayo iyo yaa naxti la dhahaa tanxatu fi jismaka jirkaada waxaa qoraya asaacaatu saacadihii baa qori naxtan qoritaan shalay iyo maanta maanta ayaad sii qoran tahay xagga allahna u dhowdahay subxaanahu wa tacaala usii dhownahay in allayla wanahaar yacmalaani fiika facmal fiihima habeenkiiyo maalinta aday kaa shaqaynayaane adigana gudahooda shaqee aday kugu maqan yihiin oy kaa shaqaynayaan oy cumrigaadi nusqaaminayaan ee adigana ka shaqee oo ku dhex jir adoo shaqaynaya watadcuu watadcuuka almanuunu ducaaa sidqin watadcuuka waxay waxaa kuu yeeraysaa almanuunu geeridii ducaaa sidqin yeeritaan run ay ku yeeraysaa geeridu alaa maxay leedahay waxay leedahay alaa yaa saaxii saaxiibkayow anta adigaan uriidu doonayaa anta adiga un doonayaa wax kale uma jeedo qof walba mawdkiisi sidaasuu leeh wuxuu alsaa loola jooga midkii waktigiisa u dhamaada waxay leedahay abaan ku doonayaa adiga warda hebel maad ka qaadi maya maya adaan kuu jeedaa maanta mid walbaba xilligiisay ka qaadi oo mulkumoodka u imaan oy geeridu kusoo habsani oo nafta laga qaadi marka mawdkii iyo geeridii baa kuu yeeraya kuu dhawaaqaya maalin walbana waa kusii socotaa waa kusii ordaysaa waa kusii dhawaanaysaa asaguna markuu imaado saacadna kadib dhici maayo saacadna ka hormari maayo suu ilahay qur-aan ku sheegay subxaana wa tacaala watadcuuka almanuun manuunku geeridana waa la dhahaa masaa'ibu dahrina waa la yihahdaa min almanuuni waraybiha raybiha tatawajacu manuun rayb almanuun marka waa dahriga iyo zamankana waa la yihahdaa iyo masaa'ibta zamanka mawdkiiyo geeridana waa la yidhaahdaa wa tadcuuka almanuunu geeridii baa ku dhawaaqaysa kuu yeeraysa ducaai sidqin waa yeeritaan run ah oon been ahayn oon khayaal ahayn oo xaqiiqahoo dhab ah wey way ku yeeraysaa nacam maxay leedahay alaa yaa saaxi yaa saaxida waxaa weeyaan waxaa la dhahaa munaadaa murakham xadfu aakhir xarfi lmunaada axyaana wuxuu noqda laba xarf waa la goyn karaa sida kan oo kale yaa saaxibii bay ahayd badina waa la jaray yaa mutakalimkina waa la jaray tarkiim lmunaada baa la yihahda waxay leedaha alaa yaa saaxib kuleeyahay mawtki saaxiibow saaxib ha saaxiba jeejeysani qul ina almawta aladi tafiruuna minhu fainahu mulaaqiku geeridaad ka carcaranaysay inaad ka jeejeysanaysay hadda meel isku sii waa kula kulmi doonaa laa shak aynamaa takunuu yudrikum lmawtu walaw kuntum fi burujin mushayada guri adag oo sar ah oo waxaasoo alaaba la laiskugu geeriya dhisme iyo albaab ah halkaas kala soo baxaya qofka mawdka iyo geerida marka waxay leedahay alaa yaa saaxi saaxib anta adigaan uriidu doonaya adaan kuu socdaa laysoo kaa diray anta adigu wax kale ma qof kale maaha meel kala fiirin adiga saas kuleeya ah. wnafsu haaribat yatbacuha wakulu casrati rijlin cindaha jalalun ah. naftu way cararaysaa mawdkana waa daba ordaayaa araaka buu leeyahay musanifka raximah llahu tacaala markuu nagu baraarujiyey geeri iyo dhimasho iyo waktigeena inuu xagga aakhare usii socdo mar walbaba ayuu hadalkiisi wuxuu raaciyey haddana canaan xaggee wax si yihiin adigoo arrinkaa og ya maxaad adduun iyo maladaadkeeda iyo macaankeeda aada oga dooratay aakharo iyo ilahay agtiisa wixii yaalla ma u diyaarsatid araaka waxaan ku arkaa tuxibu inaad jeceshahay cirsan aroosad dhata gadrin gadar iyo khayaamo u saaxiibka ah nusaq kale waxay leedahay dhata khidrin dhata khidrin iyo dhata gadrin waa laba riwaayo waayo waxaan ku arkaa inaad jeceshahay cirsan cirsi waxaa la dhahaa almara alcaruusa aw cariisa haweenka haweeneyda arooska ah aroos inaad jeceshahay baan ku arkaa mar walbaba oo aad qalbiga ku haysa waan aroosani wakti baa igu socda kadaa baan yeeli Ah, aroos aad qalbigaada ku jiro markaad wax baran lahayd ya qalbigaada maxaa ku jira aroos iyo reer yeelo iyo guri dhiso iyo mustaqbal iyo mustaqbal mustaqbalka ad ka hadlayso muxuu yahay waa adduunyo wix ilaahay kugu talagalayna waayi sida waad heli doontaa laakiin maxaa la rabaa gacanta midigta inaad ku qabato cilmiga naafic ee ilaahay ku baraya ee xalaasha ku baraya ee xaaraanta ku baraya ee xaqa ku baraya ee saxiix iyo faasid ku kala saaraya ee suniya bidca ku kala bixinaya ee janno ku geliya naar kaga badbaadi hada huwa alfawz lmubiin liibaanta weyn wataas araka waxaan ku arkaa tuxibu inaad jeceshahay cirsan aroosad iyo aroos daata kadrin haddana u saaxiiba haddana midaan diin kugu kaalmaynaynin oo ballantaada burin oo ku daba xadi oon adiga kugu kalsooneen oo xumaan indhaha u taagaysa oo naftaadii iyo maalkaadii iyo awlaadaadi aradaadi midnaba aan lagu aamini karin ayaa lagu yaabaa inaad wax walbaba oga hormariso oo duruusta oga hadho oo waxbarashada ooga tagto oo cilmigii iyo wanaagiisa o dhanna ku garan weydo ayada ay ku indhasaraxaadiso ayaduna ahayd waxaa weeyaba waxaan qiimo lahayn oo lagu badaalinba nusda nusada riwaayadaada saa ku fasira wey tan kale daatu khidrin daatu khidrin waa fiican tahay iyado daatu khidrin waa fiican tahay waana la guursadaa waana mid wanaagsanada ilahay la guursada daatu diin walkhuluq waayo gabadh gurigeedu ku ku eg oon banaanka warwareegin oon ku qosqoslin meelaha wadooyinka oo nafteedii ilaalisay oo sharafteedii karaamadeeda dhowrtay oo waajibkii la saaray ilaalisay oo cafiifadahoo dayibadahoo wanaagsan oo qiimo badan middaa iyadu taa iyadu lama waxba lagama sheegayo way wanaagsanta bale diintii bay kugu kaalmeenba ilahayna waaba laga baryaa rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana xasanat dunya waxaa ka mid a almaratu saalixa haweeney wanaagsan oo diinta kugu kaalmaysa taa iyada oo wanaagsan tahay ninka helaa diinta kugu kaalmaysa oo ku dhaha war orod cashirka aad ururidada ka kac war wax soo baro muxaadarada orod ka qayb gal ku dhahaysa kugu kaalmaynaysa ya si unbu ilahay na yeelaya darsigun kaa baaqanin si buu ilahay annaga na dhihi ilan dad waxaa jira markay reer yeeshaan ugu dambeyn waxbarashaba war maxaa kugu dhac wallahi reer baan yeeshaba mashquul ayuu ku leeyahay saxaabado dhan reer bay lahaayeen waliba ayagoo duqeey oo waaweyn ayay waxbaran jireen ya waxbaa iska goysa mise waxbaa isku tartay markaad intaad reer yeelatay aad cilmigii waxbarashadii iyo qur-aankii aad ka tagto mise kaa jarmay inaad wax siyaasataa la rabay soo ma inaad wax iska goysta lama rabin marka wuxuu leeyahay daata khidrintu waa iyadu waxa weeyaan waa qolka gabadha gurigooda ku jirta wey nabiga alayh isalaatu wasalaam kaana ashaddu xayaan min al eh, alcadraayi fi fii khidriha soo ma ah gabadha gashaantida gurigooda joogta wa ka xishood badnaa rasuulka aleyh isalaatu wasalaam daatu qidrin baa daba socotaa oo daati qadrin taasoo abadta uu gooyey dalaaqahaa furriinkeedii al akyaasu kuwii caqliga badnaa batan goyn a ah, middaasi aan wanaagsanayn ee adiga aad adduunkii aad iyadu daba ordaysad cilmiga oga tagtay dadkii caqliga lahaa dalaaqeedii bay gooyeenba dalaaqulbati bay gooyeen dalaaqulbati waxaa la dhahaa adalqa athaalitha dalaaqa u dambeeya haddii gabadha lagu furo dalaaqa waxaa la dhaha dalaaqulbati baa la ama ma ahe hal iyo labiya lagu furay ciddadii baa kaiyo ka baxday maa soo ceshanin iyaduna dalaaqulbati baa la yihahdaa baynuna suqraa iyo baynuna kubraa bay uqaybiyaan culamadu baynuna suqraa waa haddii aad ku furto hal iyo laba oo soo ceshan weydo ciddada ka baxdo hadhow nikaax cusub bay kaaga baahan tahay iyo guur cusub iyo meher cusub laakiin baynuna kubraa haddaad saddexdii ku furto oy sidaas kaaga tagto ay khalaas midaa iyadoo dib ma guursan karti xataa tankixa zawjan hayra marka wuxuu leeyahay mid oo ballanka buuxis badan oo dadkii caqliga lahaa intay fureen ay furiinkeedii weliba u dhameeyeen u dhamaystireen ayaad adigana daba socotaa oo wax moodaysaa oo cilmigaadii oga tagtay waxbarashadaadi iyo inaad u shaqaysata aakhiradaadi araaka waxaan ku arkaa tuxibu inaad jeceshahay cirsan aroosad daata khidrin usaaxiiba qol ama daati adrin khayaamo iyo xumaanu saaxiiba abadta uu jaray dalaaqaha dalaaqeeda alakiyaasu jamcu kayis wey alakyaasu kuwa caqliga badnaa badtan goyn ay dalaaqeeda u gooyeen o ufafugooyeen o waxba aan loo soo reebin marka adduunyadii taasoo kale lagu tilmaamaya birbirqeedi iyo ziinadeedi iyo waxeedaas adduunyadu wax iska dhamaanay waxba aanan ahayn sidii roobkii ilahay ku tilmaamay roob baa da-ay doogii baa soo baxay geedii baa caleen yeeshay ubaxi baa soo baxay midhihii baa soo baxay ishii baa qabowsatay maalmo kadib haddana waxaad arkaysaa isaga oo soo madoobaanayo oo kala daadanayo oo murmuraayo oo indhaha ay kaa gelisay siigidii baad arkaysaa addunyada waaba sidaasba nicmada adduunyada ad ku jirto waxay lamid tahay roobkaa intuu da-ay oo tiri ah qurux badana kadibna aada aragtay wixii oo filgid iyo qodax iyo kasoo hadhay caws daadanayo oo murmuraayo hashiim ah marka inaad aakhare xasuusataa la rabaa mooyeene inaad adduunka ku mashquulsha maaha nabiga alayh salaam xadiid buu leeyahay akirhum akharuhum dikran lilmowti wa ashadhum saxaabadu weydiiyey wuxuu ku yidhi kayis qofka la yihahdo akyasu nnaas wa akramihim dadka ugu caqli badan waa kuma markaas wuxuu waxay u sheegay nabiga alayh isalaatu wasalaam lama su-ila can akyas innaas nabiga alayh isalaatu wasalaam yaa ugu caqli badan dadka oo ugu karaamo badan baa la weydiiyey rasuulkeena kariimka sala allah alay wasalam markaas wuxuu yihi akharuhum dikran lilmowt ka ugu badan sheegsheega mawdka sheegsheega mar walbaba washadhum isticdaada lahum ka ugu daran xagga u diyaargarowga ugu diyaargarow badan ulaaika hum lakyaasu dahabuu bisharafi dunya karamat aakira adduunyada sharafteediina way qaateen oo sharaf iyo qiimay ku nool yihiin adduunyada iyo xayaato dayibe iyo sacaadiya liibaan aakharana sharafteedii bay heleen oo janay ku gareen marka saas oo kale la rabaa in adduunyada iyo wixii xun oo kugu tareen intaad baabiiso aada dib ugu noqonin ina lilahi imaam nawowi fi riyad saalixiin muxuu kusoo arooriyey ina lilahi cibaadan fudana dallaqu dunya fiiha dallaqu dunya fiiha ya eh, eh, ah. ina lilahi cibaadan fudana dallaqu dunya fiiha ah, wakhafuu alfitana nadaruu fiiha falamaa calimuu addunyada intay fiiriyeen markay ogaadeen nacam anaha laysat lixayin wadana qof nool meel uu degay inaynan ahayn jacaluuha lujatan waitakaduu saalix alacmaali fiiha sufura adduunyadii waxay ka dhigeen sidii bad hiraysoo kale bad hiraysa hadde waa inaad doon aad ku marta aada haysato camalkii saalixa iyo daacadiiba waxay ka dhigteen doontii ay ku mari lahaayeen adduunyada hirkeedii wax kaloo lagaga bixi kara male basiira iyo aqoon iyo alla kacabsi uma adduunyadan iyo fitanteeda lagaga bixi karaa nacam tanaamu dahra wayxaka fii qatiitin biha xataa idaa midta intabahta weli canaantii buu wadaa musanifka waana canaananayaa waana mudannahay inaan canaanto wuxuu leeya tanaamu dahra waad jiifaysaa wakti walba ma aha habeen iyo maalin keli ah ee dahr zamanka o dhan iyo sanadkao dhan waa un jiiftaa dhulkin baa taagi waad afgembi unbaa u jiiftaa waad hurdaa wayxaka inkaarme fii qatiidin khuro gudaheed bihaa hurdada aada khuraynayso xataa idaa midta markaad dhimato yaad intabahta toosaysaa o baraarugi markaad dhimataad baraarugi xadiid baa jira uu leeyahay albani laa asla lahu annaasu niyaam faidaa maatuu intabahu dadku way hurdaan markay markay dhintaan ayay baraarugayaan macnaa waxaa loo jeedaa yaqiintii iyo xaqiiqadii baa la helaya marka la dhinto wixii aad ku mashquulsanada raaxo ah in waxba ayna ku haynin baad arkaysaa marka waad hurdi cajis waa kan wahsi waa kan taswiif waa kan waan samayn doonaa waan samayn doonaa waa kan ya waktigiina waa socdaa waa ku jaraya marka tanaa lagu shabahaya hurdaa lagu shabahaya ama hurud ama sheeke kol haddaabad ka faa'iidaysaninba cumrigaadi iyo waktigaadi iyo saacadahaadi qof hurdaad lamidta tanaamu dahra zamankao dhan baad hurdaa wayxaka kalimatu raxma la yihahda xaw canaan qofaad jeceshaada caraaranaysa wey waylakana waa kalimatu cadaab fii khatiiqin khatiidku waa khuurada qofka khuuriya hurdada intuu meel fog ay gaadho ayuu khuurinaya fii qatiidin khuura gudaheed bihaa dahriga ama hurdada dhexdeedaad quurinaysaa xataa idaa midta markaad dhibato yani intabahta bararugi miyaa ma markaad dhimataad toosi doontaa fa kam badana daa yaa daa mid karow anta adigu intaad makhduucun aad tahay mid la khayaamay oo la siray wa xataa mataa ilaa goormaad laa tarcawi ka joogaynin canhaa khayaamada iyo khadaacaas wa xataa ilaa goormaa qof makduuca tahay waa la arkaay qof makduucah oo la khiyaamay la siray ya maqruur ah adduunka iyo dhibaatadeeda muxuua ah quruxdeeda ay ku kadisay qof kadsoon baa tahay oo lagu kadiyey ee ilaa goormaad ahaanaysa qof lagu kadiyo ya fursad baa kusoo martay way ku dhaaftay tu kalaa kusoo martay way ku dhaaftay tu kalaa kusoo martay ilaa goorma ay fursaduhu ku dhaafayaan adoo taagan midka dhinacaada taaganna uu fursaddii ka faa'idaysan adigana aad meesha taagantaadu ka faa'idaysanan war ilaa goormaad baraarugi doontaa buu leh fa kam daa kam kam intee buu ahaaday daakaas aad anta adigu makhduucun tahay ama daa yaa daa midkanow ilaa inteebaad anta adigu makhduucun aad tahay mid maqruura oo lagu kadiyey oo mar walbaba uun waan waa la ysiray iyo waan ilduufay unaad ku hayn wa mataa goorma ilaa goorma yaad laa tarcawi ay laa takufu aadan ka reebtoomaynin canhaa khadaacaas iyo khiyaamada iyo kadadaasi wa xataa ilaa goorma ilaa goormaad ku jiraysaa sidan oon isbedelba kugu dhacaynin in allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiruu ma bianfusihim ilahay dadka ma bedelo ilaa iyaga isbedelaan isbedelka ama ila almthal walafdal ama ila alaswa xagga fiican inaad isku bedesha adiga mooyaane ilahay kuu bedeli maayo khiyaar iyo caqliba ku siiyey waad aragtaa waad maqashaa waad og tahay dhinaca xun haddaad adiga isku bedeshana ilahay kuu bedeli maayo laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiru ma bianfusihim a taqyiirka adiga lagaa rabaa isbeddel inaad daftaada ku samayso oo aad ka reebtoonto oo tidhaahdo go-aan baan gaaray laga bilaabo hadda waktigay waa xisaaban yihin saacaday waa xisaaban yihin arrimahaas oo dhan fursadaasi qaaligaa yar ee dhaafin inaad tirahda al rabaa oo bishii markay dhamaato baad xisaab xilma leh isku samayso haddaad isxisaabi lahen ka warram xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu haddaad isxisaabi lahen ka warram meeqa juz baad akrisay meeqaad qur-aanka dhamaysay eh, muraajacaysay kitaab intee kuu dhamaaday inteed aad muraajaca ku samaysay intaan aad sunadii aad daa-intay inteed sadaqadaada la baxday inteed horay u socoto tallaabo horay u qaaday bishii markay dhammaato haddaad isaabta ka ood ogaatay deena naftaada waxa ka go-anaya waxa u kordhay waa saa mogta beesharadu marka la xisaabayo tukaankan maxaa kuu kordhay maxaase kaa nusqaamay baa loo jeedaa si wixii kaa nusqaamayna aad sababti keentay aad u raadisad u mucaalajayso ad u gufayso meelihii duleelka ahaa wixii ziyaadana aad ugu sii socotood khibrad iyo aad usii kororsato aqoon iyo cilmi adduunka hadduu saayahay maxaad u malaynaysaa aakhiradii iyo cilmigii naafic ahaa fakam daa anta maqduucun waxataa mataa laa tarwi laa tarcawi laa tarcawi canhaa waxataa tarcawaana waa la akriyay tarcawa abaa bakrin ya abaa bakrin munaado wey xarfunidii baa la gooyey abaa bakrin ya abaa bakrin abubakarow dacawtuka waan kuu yeeray naseexaan kugu yeeray maslaxadaadii iyo khayrka wixii kugu jiraan kugu yeeray lawajabta haddaad ajiibi laheed aqbali laheed ilaa maa baan kugu yeeray fiihi maaga gudihiisu uu yahay xaduka nasiibkaada law caqalta ama in caqalta haddaad caqli yeelato haddaad caqli leedahay wixii dantaada iyo maslaxadaada iyo nasiibkaada ku fiicnaa baan kugu yeerayaa ilan qofka naseexadiisu ay qalbiga ka soo go-ayso qofka haddaad garan weydo ka ilduufto waa nasiib darro wey dad badan baaba isdhumiyaba oo meelaan wanaag ahayn kugu farta kugu fiiqi oo si xun ku ku hagi oo waddo xun maarata gacanta kugu taagi ya marka naseexadii fiicneed iga qaaduu kuleeyahay abaabakrin abubakar ow ama waa wiilkiisi ama waa saaxiibkiis oo uu dhaliilay oo wanaagsanaan jiray oo isagoo fiicnaan jiray un la waayey isagoo fiicnaan jiray unbaa la waayey khayrkii laga waayey meelo kale un ka dhacay ya adduunyuu ku mashquulay matalan dhibaato iyo xumaan buu galay kaasuu la hadlaya waa la yidhi abaabakrin ya abaa bakr dacuutuka waan kuu yeeray waan kuu dhawaaqay law ajabta haddaad ajiibi lahayd ilaa maa baan kugu dhawaaqay maaga oo fihi gudihiisa uu yahay xaduka nasiibkaadi alxadu huwa nasiib ah, wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim markii laga soo sheekeeyey sabirka dulqaadka xilmiga waxaa la yidhi qofka nasiibka leh unbaa ilaahay siiyaa inuu wax iska cafiyo sabro dul qaato nacam ilaa cilmin ilaa maa fiihi xaduka dheeftaada wuxuu yaan kugu yeerayaa in caqalta ama low caqalta haddaad wax garanayso haddaad caqli leedahay caqli saliima ah, oo wax garanaya haddaad tahay caqli wa wax garan kara wey waxa lala hadlayo ilan caqli waxaa jira qof caqli leh oo bahay inta aan dhamin baa jira oo inhum ilaa kala ancaam ilahay u yidhi lahum ah. quluubun laa yacqiluuna qalbi waxay leeyihin caqli aan lahayn oon waxba aan fahmayn oo xaqa garanayn ilaa cilmin cilmi baan kugu yeerayaa waaka wuxuu noogu yeerahay sheekha raximah llah maxaa ka wanaagsan ilaa cilmin baan kugu yeerayaa cilmiga oo takuunu ahaan bihi cilmigaa sababtiis imaaman imaam aad noqon imaamkaasoo mudaacan la ateeco nahayta in nahayta haddaad wax reebta iyo wa in amarta haddaad wax amartaba waa lagu adeecaya ya adoon dadka soo kaxaynin oon uluqaadanin oon u hanjabin ayaa lagu imaanaya markaasaa wax lagaa dhegaysanaya markaasaa intaad wax amartaad amarkaada la qaadanaya markaasaa intaad wax reebtaad waxii la reebana laga hadhaya ya imaamada iyo madaxnimada ka weyn maxay tahy marka madaxnimada ka weyn maxay tahy salafkii dadkii hore bal soo qaado asxaabu rasuuli illahi taabiciintii ya a'imadii afartaheed abu xaniifa maalik shaafici axmed afartaa marka la sheegayo awa madaxdii xilligoodii joogtay awa maalqabeynkii xilligoodii joogtay awa muruqii iyo xooggii iyo geesinimadii xilligooda joogay awe dadkii awe lama hayo adduunyay ahayd adduunyadina way dhamaatay maxaa soo haray waxaa soo haray ruuxulmacaani cilmigii iyo macrifadii iyo aqoontii iyo sharaftii ilahi agtiisa wixii ka ahaa ayaa soo haray mar walba abubakr waxaa saa yii hebel malik baa saa yii shaafici ba saasuu yii axmed saasuu yiri abu xanifa saasuu yiri ayaa leenahay bukhaari baa saa yiri muslim abu dawud tirmidi nasaa ibnu maaja ya axmed binu xambal daaru qudni alimaam lbayhaqi ayaan ku haynaa marka ilaa cilmi baan kugu yeelaya takunu aad ahaanaysa bihi cilmigaa sababtiis waxaad ahaani imaaman imaam baad ahaanaysaa imaam mudaacan la adeeco soo soomart imaamnimadana waa ilahay baa laga baryay cibaad maxaa lagu amaanay maxay dhahaan wajcalnaa lilmuttaqiina imaama ilaahu dadka mutaqiinta imaam nooga dhig dadka mutaqiintaa iyo haddii madax loo noqdo wanaagga u adeegsanayo oo kuu duceynayo ood khayri iyo ka helayso imaamadaas iyo in imaam la noqdana laba wadaa lagu gaadhaa laba jid bay leedahay oo ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala fi suurati sajda wajacalnaahum aimata yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun aimaan ka dhignay buu ilaha yidhi aima hogaamiyeyaal diineed dadkii ilaahay khaliifka warnada oga dhigay kursigii iyo wadadii iyo jidkii warahartu ambiyaa taagan aimaan ka dhignay laba sibe laba wadayna ku hesheen ku heleen lamaa sabaruu markay sabreen wa kaanuu ay ahaadeen biaayaatina yuuqinuun alimaam ibnu taymiya raximah llah maquuladiisa mashhuurkeed maxay ahayd bisabri walyaqiini tunaalu biha limaama oo bihi limaama sabir iyo yaqiin baa lagu gaaraa imaamada iyo imaamnimada haddaad sabrin mamadaad gaari mana ma gaaraysa haddaad sabrin waa dhaxan iyo waa dhul iyo waa gaajo iyo waa mashquul iyo waa fog tahay iyo intaas oo carqalad ayaa jirta maxaa lagu jiii lagu jeexi karaa fa kayfa taktaximu alcaqaba siaad u gudbi kartaa bisabri haddaad sabirto la astashilanna sacba udrika almuna faman qaadat ilaamaalu ilaa lisaabirin waxa culayska oo dhan sabir baa lagu gudbaa wاnicmatu laa tudraku binicma nicmo nicmo laguma gaadho nicmo maxaa lagu gaadhaa dhib baa lagu gaadhaa barwaaqo barwaaqo laguma gaaro barwaaqo waxaa lagu gaaraa dhib nicmo waxaa lagu gaaraa dhib dhibka hore muxuu ubahan yahay sabir wa kaanuu biaayatina yuuqinuun yaqiinna waa in laga helo iimaan iyo iyo mxuu aha ilahay ilaahay dartii iyo niyad wanaagna waa inay kugu jirto qalbigaada uu iimaan leeyahay yaqiin leeyahay aad rumaysan tahay wacdigii iyo waciidkii aad rumaysan tahay wuxuu ilaahay ku amray wuxuu kaa reebay iyo waxa ka rati maayeen himaar iyo midhaa ilaa cilmi baan kugu yeerayaa takunu aad ahaanaysa bihi cilmigaa sababtiis imaama imaan baad noqonaysaa mudaacan la adeeco weliba imaam madax waxaa jirtaa la adeecaynin oo la maqlaynin oo bale laga daba qayli oo la caayo wax laga sheegi imaam la adeeci baad noqon oo un wanaagiisa un la sheegi baad noqon haddaad cilmiga naafica qaaratood waddadiisana ku toosnaato ku xamalfasho wey ku dhaqanto in nahayta haddaad wax reebto iyo wa in amarta haddaad amartaba labadaba waa lagu adeecayaa weli waa wadaa musanifka dardaarinkii iyo nasiixadii qiimaha badneed cilmigii iyo sidii uu noogu jeclaysiinayay inooguna ammaanayay wuxuu leeya wayajluu cilmigu wuxuu faydaa maa bicaynika ishaada wixii ku jira oo min ghishaaha daboolkeeda ah ama ku sugan oo daboolkeeda ah riwaayo kale min cashaaha daciifnimadeeda ah cashaa iyo iyo hishaa hishaha ayaa kasii daran marka hadduu cilmigu uu zuulinayo cashal basar an yuziila ishaaha wlaa saas wey ida kana ida kaana yuziilu isha basar falan yuziila cashaaha awlaa cashaha waxa weeyaan waa qofka dariirka ah waxbuu arkaya laakin waa habegsi habeenkii oo kale wax ma arko oo waa iska khadba cashwa baa la yihahdaa hal indhahalaa soo ma jirto oo habeenkii godadka ku dhici kaasaa waxaa la dhahaa casha rishuhuna waa waa daboolaada dam weyaan waa lahag in lahaga haga mooya ma socon karo marka cilmiga wuxuu faydi ishaada wixii ku jiray oo ah dabool ama arag xumi ah basiiradii weeyaan wuxuu ka hadlaya musanifka fa inaha laa tacmal absaar walakin tacmal qulub lati fi suduur indhahan waxaa ka daran qalbiga qalbiga qofka hadduu beelo oo uu jahli ka galo oo shubahaad ay ka galaan iyo fikir khaldan iyo waxaan fahan khaldan indhahan waxba u tari maayaan muuqda ee banaanka waxba u tari maayaan marka waxaa weeyaan indhihiibay cilmigu indhihi buu ka faydayaa wixii kisha ahaa yajluu wuxuu faydi oo iftiimini maa bicaynika ishaada wixii ku sugan oo ah min cashaahaa daciifnimo ah ama min kishaahaa daboolka iyo waxa saaran ah ayuu indhaha zuulinaya iyo cilmigu zuulinaya markaasaad wixii wanaagaha arkaysaa xaqi baa kuu muuqda kuwa morgad maysid waxa waa waxunay ka leexu ku leeyahay waa ka leexanaya ya waxa waa wax fiican waxa wax wanaagsan maaha waa goorma hadi waa markii basiiradiisi iyo cilmigiisi uu wato oo hubaysan yahay cilmi buu ku hubaysan yahay laysa alasamu wala alacmaa siwa rajulin lam yahdihi lhaadiyaani samcu walbasaru ya qofka hadduu indhihiisi qalbiga hadduu laayahay qof dhagoola iyo qof indhoola ayuu noqonaya lamid yahay ayuu lamid yahay ayib wayahdiika ariiqa cilmigii wuxuu kugu hanuuninaya aariiqa wadada idoo dalalta markaad dhunto markaad dhunto ood wadadii xaqeed ka leexatana wuu kusoo qaban qofka waxa barto xataa hadduu yar qarimo isagoo cilmi bartay maalin dambe waxaa weeyaan uu kasoo noqon in badanna waa la arkay qof intuu wax si ka yar noqdeen isagoo cilmi leh kadib deena kutubtii dib usoo ceshaday oo soo noqday oo dee fiicnaaday mar walbaba qofka aqoonta iyo cilmiga ilah baa dhaama qofka jaahilka jiro ka cilmiga iyo aqoonta laha ka fiican isaguna hadduu cilmigiisi iyo aqoontiisi uu ku hagaagi waayo ayaduna waa imaan doontaayo waa weyl iyo inkaar iyo nasiib darro weyn weeyaan qofka cilmigiisi hadduu waddadii loo baahana uu mari waayo ninkii balcum balcum binu baacuur la dhihi jiro kale u noqonaya oo ilaahay ku tilmaamay kalbi mathaluhu ka mathali lkalbi uu yihi ay oo kale ayaa lagu tilmaamay kuwa kalena waxaa ka mathali lximaar laakiin cilmiga wuxuu kaa leexinayaa wadadii khaldaneed buu kaa duwaya wayahdiika wuxuu kugu hanuunin aariiqa wadadii wanaagsaneed idaa dalalta haddaad dhunto wa taxmilu waxaad xumbaari minhu cilmigaasi xaggiisa fii naadiika golahaada taajan taaj baad xumbaarsanaanaysaa oo imaamo iyo madaxnimo ayaa madaxa taaj baa madaxa kuu saaran wayagsuuka waa kuu xidhayaa aljamaala qurux idaa carayta markaad qaawanaato ama idaa iqtarabta markaad qariib noqoto cilmiga weli amaanaya musanifka raximah wuxuu ku yihi wataxmilu minhu fi naadik meesha laiskugu imaadaa naadi la dhahaa naadiga waxaa la dhaha meelaha majaalista ee laiskugu imaado qofka ehlulcilmiga ee aqoonta iyo cilmiga leh dadka inteedoo kale waa ka duwan yahay waa ka muuqdaa warkiisaa la maqli markuu hadlo markii la hadli lahaa dadka hadalkooda way gaabsanayaan oo sheekhi baa ku maqlaya ama cilmigii caalimkaa ku maqlaya ama daalib cilmigii baa ku maqlaya meeqaa munkar iyo xumaan kaga tagtay sheekh maana agjooga ya meeqa iyo xumaa nooga tagtay walidalika xadiis baa soo arooray dadka ilaahay uu jecel yahay waa dadka markii la arko min aragto aragtidooda ilahay lagu xasuusto ee lagu garto marka taaj waxaa la dhahaa wax loo sameeyo dadka boqoradii hore ee boqoradaha wax loo samayn jiray oo madaxa loo gelin jiray oo astaan boqornimo ah ayaa taaj la dhahaa marka taaj ilaahay uuna hadduu ku saaro uuna kaa dhacaynin wax kaa qaadi karana uusan jirin ayaa madaxa kuu saaran wey cilmiga haddaad taqaano wa taxmilu waxaad xumbaanaysaa minhu cilmiga xaggiisa fii naadiinka golahaada iyo meesha laiskugu imaado gosooyinka iyo meelaha majaalista laiskugu imaado taajan taaj baad madaxa ku xumbaarsananaysaa wayaksuuka aljamaala quruxna waa kuu xidhaya idaa carayta haddaad quruxdii xisigeed ka qaawan tahay ood fool xun tahay laakiin aad cilmi leedahay cilmiga adaasaa ku qurxinaya qofka hadduu cilmi leeyahay foolxumadiisaba muuqanaysaba qaar kamida salafkii taabiciintii yaa hooyadiis baa waxay tidhi nin foolxun bu aada u foolxun waxay tidhi hooyadii baa la hadlaysa waxay tihi hooyoy ha ku ceeboobin dadka dhaxdooda ee tasallax bisila tajamal bijamaali lcilmi oo kamaa qaalat cilmiga isku qurxi bay tir cilmi baro si kasta marka u foolxun yahay soo cilmi ma barnahaa dadka o dhan baa jecel foolxumadiisa ma bal arkaayaba quruxda kasoo sokaysa iyo taajka madaxa u saaran iyo cilmiga kasoo baxaya tanaa la fiirinaya marka cilmiga wuu ku qurxinaya xataa haddaad qaawanta ama aad ka qaawan tahay dabeecadda xataa dabeecaddaad ka qaawan tahay mucaamaladaad ka qaawan tahay cilmigaasaa lagugu wadan haddii kale kol horaa lagu tuuri lahaayo wax kuusoo dhawaada lama arkeenba ida iqtarabta haddaad gariib tahay oo meelaan lagaa aqooni aad tagto cilmigaada marka la ogaadaba magaaladii oo adaa ah madax ka noqonaya wa taxmilu minhu fi naadika taajan baad xumbaaraysaa wa yaksuuka aljamaala quruxdii baa yaksuuka wuxuu ku yaksuuka alcilmu faacilkii baa meesha yaksuuka waa ku xidhayaa aljamaala qurux buu ku xidhi idaa carayta markaad qaawanad yanaaluka nafcuhu cilmiga nafcigiisii waa kusoo soo maa dumta xayan intaad nooshahay wayabqaa waa hari dikruhu sharaftiisii iyo ammaantiisii ama dukruhu riwaayo kale dukru dukrahu a labadaba waa waa jirta laba riwaayo wey kaydkiisii baa baaqi kuu noqon laka adiga in dahabta haddaad tagto mar walbaba khasaare ma qabtid wanaag baad ku jirtaa haddaad nooshahayna nafcigiisi baad haysataa cilmiga nafci adduun iyo mid aakharabadi nafci adduunna waad heli haddaad cilmi barato qof cilmi ilaahay siiyey oo bahdilan oo noloshii maareyn la ma arkays cilmiga hadduu ilahay ku siiyey intaada ahrisatay saad u maareyn laheed baa ilahay kugu hanuunin waa kuu barakayni jidkii wax lagu kasban lahay xalaashaa baad raadsani ilahay subxaana wa tacala addunyada intaa joogto waa ku anfacaya mujtamacii iyo ummadiina qofka caalimka ah ama muxuu ahaa cilmiga leh ummadii mujtamaciina way jeclaanayaanoo nafci bay siinayaan oo nafci bay u tarayaan cilmiga sababtiisa cilmigaasay ku karaameynayaan soo maarta adduunyada marka cilmiga nafci baa lagu helay ah, waxaa kaloo lagu helay dikri sharaf iyo karaamo laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun kitaab baan idiin soo dejinay sharaftiina ay ku jirto oo sharaf ku helaysaan ayaga oo aan sharaf lahayn carab oo dadka ugu xaqiran oo barkood marka uu cunaayo oo carruurtooda xabaalaya oo baktiga cuna yaa qur-aan usoo degay markaasay adduunka o dhan madax ka noqdeen ya cumar muxuu yidhi waxaan nahay qoom acazana allahu fi lislaam islaamka ilahay cizi naga nagu siiyey mar allaala markaan cizi waxaan islaamka ahayn ka raadinana ilahay waanu dulleynayaa bu yihi marka wa inahu ladikru laka waliqawmik diintan iyo qur-aankan adiga iyo qoomkaadaba sharaf bay inay tahay buu ilahay ley subxana watacaala sharaftii miyaa ku jirta marka wa dikruhu haddaad riwaayada kale akhriso dikraw tidhaahdo kaydkiisa ilaahay baa kayd kaaga dhigaya cilmiga aada baratayna hadda waa sidaasoo adoo dhintay ayuu kuu soconayaa cilmigii ajirkiisi iyo faa'iidadiisa kuu soconaya idaa maata ibnu aadam inqaaca camaluhu ila min halaatin ibnu aadam korkuu dhinto camalkiisa o dhan baa go-aya soo ma garanays salaad ma jirto oo soon ma jiro oo zaka ma jirto oo xaj ma jirto o sadaqa ma jirto waxna waa go-ay saddex baa laga soo reebay cilmu yuntafacu bii baa kamid a cilmi dadka uu baray kitaab uu alifay kitaab uu dabciyo lacagtiisa intuu ku dabciyey maktabaadka uu dhigay cilmun yuntafacu bih ka asaga ah waa kayd ka dambeeya asaga ka dambeeya oo u haraaya wey yanaaluka nafcuhu cilmiga nafcigiisa waa ku soo gaaraya maadumta xayan intaad nooshahay wayabqaa waa harayaa dikruhu sharaftiisuna way haraysaa iyo kaydkiisu laka adiga in dahabta haddaad tagtood dhimato in dahabta wuxuu ka wadaa in mutta haddaad dhimato haddaad dhimato cilmigii kaydkiisii baa baaqi ku ahaan oo ku haraayo oon kaa haraynin oo wanaaggaadi iyo sharaftaada lisaana sidqin fi laakhiriin ayuu ilahay kaaga dhigayaa huwa alcadbu lmuhanadu laysa yanbu tusiibu bihi maqaatila man aradta huwa cilmigu alcadbu waa seef almuhannadu hindi loo nisbeeyey hindiya loo nisbeeyey oo lagu sameeyey hindiya laysa ma ahaanin seefkaasi yanbuu midkii jabaayo afka ka jabina ma aha tusiibu bihi waxaad la helaysaa seeftaasi maqaatila man qof meelaha uu u dhinto aradta aada doonayso cilmigiibu wuxuu ku shabahay seef muhanad ah aseef lmuhanad nisbatun ila alhind seefaha hindiya lagu sameeya waxay aan jireen seefo sheegan oo qiimo badan oo taya badan bay ahaan jireen marka cilmigiibu wuxuu ku shabahay seef buu ku shabahay haddana seeftaas markaad wax ku dhufato afkeeda ma soo jabaayo meeshaad ku dhufatayna lama gafaysid haddana seeftaas waxay leedahay tilmaan kale oo ah meesha maqaatilta maqaatil waxaa la dhahaa alamakin alatii yaqrubu mowta alinsaan fiiha meesha qofka dhimashadiisa ay ka dhowdahay jirkeena hadda soo maar meelo waxaa jirta xasaasiya sooma oo dhimashada ay ka dhowda ya maskaxda wadnaha soo maarta meelo waxaa jirta maqaatil baa la maqaatil dhuunta maqaatil baa la yihahdaa waa meelaha loo dhinto wey meelaha loo dhinto marka seeftaasi haddaad ku dhufatood la hesho weliba wuxuu ku le waad la heli meesha loo dhintaad la heli haddaad adiga doonto cilmigii buu saa ka dhigay wuxuu le cilmiga markaad kula doodeyso dadka ehlu dalaalka ah aada kula doodeyso dadka baadida ah kula doodeyso dadka shubahaadka ah kula doodeysa gaalada laftirkooda ya oo in lala doodo la rabo oo xaqa loo caddeeyo baatilkoodana banaanka la dhigo ayaa seeftii lagu shabahaya cilmigaasa seeftaas oo kale ahoo markaad qoladaa kula doodo dhulka dhigaysaa wey aqul ah. jaa alxaqu wazahaqa albaail ina albaaila kaana zahuqa wey baailka eber buu noqonayaa fayadmaquhu ilahay aayad kale kuleh baaba-aya maxaa yeelay waxaan kasoo horjeeda cilmiga oo ama jahlia ama shubahaada ama kufri ah giddi waxa weeyaan zabad zabad wey faama zabadu fayadhabu jufaa wa ama ma yanfacu nnaasa fayamkuu fi lardi dadka wixii anfacaya ubaa soo harhaya cilmigu marka waa sidaas walidalika alimaam ibn اlqayim اljawziya raximah اllahu tacala wuxuu leeyahay kitaab la yihahdo asawaaciq اlmursala cala اljahmiyati wاlmucaila kitaab buu ka alifay wuxuu ku magacaabay asawaaciq اlmursala cala اljahmiyati wاlmucaila sawaaciq madaafiic danan wadata oo jac wadata oo lagu diraayo firqada jahmiyada la yidhaahdo iyo mucailada ayaa lagu baabi'inaya marka waa saaruuh xaq ah oo xaqa muujinaya oo baatilka caddaynaya oo dekan deka ka dhigaaya dadkaas helo baatilka baabi'inaya cilmigu waa sidaas guusha mar walbaba cilmigaa ku siinaya cilmigaad ku helaysaa waa qofkii cilmi iyo aqoon la wey kii asagoon aqoon lahayn iska caqiido fiican isku taaga dadka asxaabu shubahaadka ah maa yufsidu akthar mima yuslix weligaa ha gelin aqoon adoon lahayn dood ha gelin dad oo maaragtay qariban dood ha la gelin ya xaqi baad meel kaga dhacaysaa faaqidu shay laa yucdii baad noqonaysaa culummada ugu yeedh ha isku gelin adi meeshaas laakiin dad microfoon qaadata haddaad halka istaagto oo deena lagu lagu xujeeyo xujadiina aad furi weydo hadhow caamada way sacbinaysaa waxaa leeyahay waa laga adkaaday intii ku raacsaneed ba xagga kale aadi adaana xaqa ku taagnaa aqoon laan baa saa geysi aqoon laan baa saa geysi huwa huwa cilmigu alcadbu seef wey almuhanadu hindiya loo nisbeeyey laysa yanbu afkeedana ma jabaayo mana soo qallocsanayso tusiibu bihi waxaad la helaysaa cilmiga maqaatila man qof meelaha uu u dhinto arata adooni baad la helaysaa wa kanzun wa huwa kanzun cilmigu waa bakaar iyo bakhaar iyo xoolo laa takhaafu caleyh aada oga baqaynin lisantuug khafiifulxamli qaadidiisa iyo xumbaaridiisuna waa fudud tahay yuujadu waa la heli cilmiga xaytu kunta meel allaa meeshaad joogto yaziidu waa kordhayaa cilmigu bikathrati alinfaaqi bixin fara badan minhu cilmiga la nafaqeeyo cilmigu waa kusii kordhaa wayanqusu waa nusqaami bihi cilmigii kafan inkafan in bihi in in bihi kafan haddaad sacabkaadi shadada ku adkaysa ood ku dhegtana cilmigii waa nusqaamaya laba dambeed cilmigii buu haddana kaga hadlay wuxuu yidhi khasaaista cilmiga uu leeyahay ka mid oo uu kaga duwan yahay adduunyada adduunyadu bixinta aada bixinaysa waa ku nusqaamaa cilmiguse waa ku bataa adduunyada tulug iyo bahal iyo wax socda iyo wax arkay waxaad arkayninba intaba way cunayaan oo way xadayaan laakiin cilmiga wax kaa xadi kara male cilmiga wey waa cilmiga maa xawaahu sadru cilmiga laga hadlaya waxa qalbiga gala ee qalbigaada ku jira wey cilmiga laysa bicilmi maa xawa lqimadru mal cilmu ilaa maa xawaahu sadru buu leh cilmi ma aha waxa uu koobo santuuqaada iyo galkaada kugu jiro kaas cilmi ma aha waa iga gubtay waa iga qoyay waa laiga xaday kaa bal xadi karaa malcilmu ilaa maa xawaahu sadru cilmi waa wixii xabadkaada uu koobo xabadkaada waxuu ku jiro ayaa cilmi la yihahdaa oo meeshaad tagtaba kula gelaya oo meeshaad saaxata kula saaxanaya oo haddii aad ka tagta kutubtaadi maktabadaadii kula soconaya ku raacaya qaar ahlulcilmiga kamid a ah ayaa kutubtoodii la gubay labay u uqaybsameen marka mid kitaabtiisi markii la gubay cilmi buu hadda akrin jiray oo cilmi baa looga bartay wax isku day buu yihi markaasuu deena wax isdaba marmariyey a khaladkii baa lagu iktishaafay kadib waxaa la yidhi mukhtalid waa isku dardarmadaa la yihi laa yurwaa minhu ila maa ruwiya qabla اlikhtilaaf ka ibnulhayacata cabdullahi bn masri qaadi ibnulhayaca nin qaadi ah oo hiqa ah oo qiimo badan bu ah qaadi masr kutubtuu mu ictimaadi jiray wax kaleba iskumuu degi jirin kutubtii baa ka gubatay meeshii buu deerteg yiri de wax akri ya markaasa wax isku darmaday khalaas waxaa la yidhi ninka kitaabtiisa cilmigiisa yaa la qaadan qabla alikhtilaat intuu isku darmanina kitaabtiisau kasoo akrinaayo ninkii wax ka maqlay mooyaane inta dambe waxba laga qaadan markii kutubtii laga gubay oo la xiray oo la xabisay cilmii macii xayu yamamtu yasxubunii qalbii wicaaun lahu laa batnu sunduuqin in kuntu fi lbeyti kaana alcilmu fiihi maci aw kuntum fi suuqi kaana alcilmu fi suuqi wuxuu yidhi cilmigayga anuu ila socdaa buu yihi meel allaala meesha aan joogo ila saaxiibaya qalbigayga weel u ah oo maaratay uu ku jiraa oo sanduuq u ah sanduuq kale oo waxgashaday ma jirta buu leh haddaan guriga joogana waa ila socdaa haddaan suuqa joogana waa ila socdaa bu ibn xazmi waa laga sheegaa raximah llahu tacala marka kutubta laga gubay inuu yihi khalaas cilmigay waan wataaba aimado dhan saasaa laga sheegi jiray kuwada xufaadda ahaa marka weligeen aan isku dayno inaan wax xifdinno ya inaan wax xifdinno aan isku dayno waxaa kula socon ee macaada muxuu noqon waxaad xifdisay waay waxaad laqmaysay ya waad safartay kitaabtii waa ka tagtay masala la weydiiye maxaad leysaa kitaabtiiba dib ugu noqoni kitaabtii baan kasoo tegay maad ku hay guriga kitaabtii ilmuxun baad salaan kartidi su-aashana mar walba way kula socotaa baahidana mar walba way jirtaa adoo meel iska fadhiya lagu dhihi hayo sheekh noo bilow ama lagu dhihi sheekh haya su-aashan ka jawaab marka imtixaan weyn baana na haystaa dadkeena dalabatulcilmiga maxaa na haysta imtixaan weyn qofka ugu imtixaan culus waa kuwa mataqaanaan aaalib alcilmi qofka cilmiga baranaya mar walba waxaa la rabaa inuu cilmiga u barto sidii asaga oon mar dambe helaynin ya qalbiga geli inuu ku qabsan doonaa adiga hadalka waan ku celceliyaa bad bacd alikhwana way la soo xiriireen oo tuulooyin iyo magaalooyin iyo waddamo kala tegay ayaa la soo hadla oo la dhihi sheekh wayna qabsatay wayna qabsatay arrintaa nooga digaysay ya say isku lahaayeen ardaatihin yaa la yihi sheekh baa tahay sheekh hay taqadam taqadam sheekh baa tahay su-aasha ka jawaab kitaabka noo bilow aminkiiba wuxuu bilaabay inuu boorka ka afuufo oo muraajaco sameeyo oo xaggan wax ka dhegaysto oo xaqan u ordo wax isku daydayo ilan lagu sii day mahayo fardulcayn bay kugu noqotay marka calayna ayuha alikhwa walakhawaat calayna biljiddi walijtihaad walsabri walmusaabara cilmigan inaan in badan in badan ku bixina loo baahayay wa kanzun huwa kanzun weeyaan cilmigu waa bakhaar xoolo weeye oo sida kanzi oo kale weeyaan adduunyada lagu shabahay laa takaafu cala lisan tuug aba baqi maysa ama tuug kaa qaataa ka baqi maysa khafiifu lxamli qaadidiisana waa fududahay afar iyo toban iyo boqol iyo afar iyo tobanka qur-aanka boqol iyo afar iyo tobanka qur-aanka ad xifsan tahay wax culaysa maad dareemaysaa ya haddaad aaimatu sid umahaatu sita maraajicdii iyo gib mudawalaadka o dhan aad xifdisana maskaxdeennana wuu qaadaa noo mariga ilahay nagu abuuray iyo maskaxdeenna intaa waa ka weyn tahay wuu qaadi wax culays oo dareemaysana ma jirto haba yaraatee culays ma dareemaysid kafiifu lxamli weeyaan yuujadu waxaa laga heli cilmigu xaytu kunta meel allaala meeshaa joogtaa laga heli wuu kula socdaa yaziidu wuxuu ku ziyaadaa cilmigu bikahrati linfaaqi bixin badan minhu xaggiisa wayanqusu waa nusqaamaa bihi cilmiga in bihi cilmiga haddaad shadadta adkayso kafan sacabkaada shadadta alfulidlaaqaas shicirkan baa lagu talagalay in kafan shadad haddaad sacabkaada ku dhajiso ood ku dheganaato o tirahda waxba ma sheegayo ya cilmigu waa kaa baabi nin allah ninki intuu wax soo bartay jaamacad buu ka soo baxay cilmi kalu soo akristay xalaqaad buu soo akristay waabuu xeleeyey cidda markuu imaaday nuuba ma dhihin shid buu iska yidhi marka dambe caamalas oo la fadhiya oo la shanoodayo asagoo iyagii lamid uu noqonayo wixii dhan baa ka maxaa ku dhacaya aafat lcilmi aafat lcilmi maxay tahay aafat lcilmu nisyaan halmaan baa ku dhacaya cilmiga marka la akrinayo ayaan muraajacay ku tahay inaad xifdiso unbaana danta kugu jirtaa laa khayra fi lcilmi laa yacburu macaka alwaadi bay dhehi jireen cilmi aan togaba kula gudbaynin shubkaba kula gudbaynin cilmigaa khayr kuma jiro cilmi waxaa ma ah imaam raxbi alimaam raxbi saxib faraaid muxuu yihi faxfad fa kulu xaafidin imaamun xifdi qof kasta wa xifdiya imaam weeyaan waman xafida xuja alama lam qur'anka ilahay ku hadlay bal huwa bal huwa aayaat bayinaat fi suduuri aladiina uutu lcilm dadka ahlulcilmiga qalbigooda ku jiraabel xabadkooda ayuu ku jiraabaa yiri haddii aad marka aad sheegi weydo dembina waad leedahay cilmigana waad halmaami oo ilahay waa eedeeyay kuwa cilmiga qariya in aladina yaktumuuna in aladina yaktumuuna ma anzalna min albayinati walhuda min bacdi ma bayanahu linnaasi fi lkitaab ulaaika yalcanhum allah soo mart dembi ka weyn maad garanaysaan qofki ilahay wuxuu baray qariya dadka gaadhsiin waaya lacanad baa ku dhacday ba layidhi ti ilaahay wayalcanhum llaacinuun inta wax lacanadana way lacanadayaan a ah, wayalcanhum llaacinuun nasal llah asalama alcaafiya kuwa waxbarana khayriyadii baa loo tilmaamay khayrukum man tacalama alqur'aana wacallamahu nabiga aleyh isalaatu wasalaam yiri marka walaakin kunuu rabbaaniyiin bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wabima kuntum tadrusuun aan noqona rabbaaniyiin saasuu ilahay leeyahy noqda rabbaaniyiin noqda buu laleeyahy inuu nala hadlayo subxaana cilmiga barta sikaaru lcilmi kutubta hoose kalaga bilaabo dadka hala baro horan ha socdo qof walbana meesha uu qabto meesha uu qabta ha sugo masaladaa waa masalo muhim aan ku celcelino inta tabarteeda dadaal aan muujino oo aan isdhiirigelino oo wixii aan aan akrisano aan isku dayno inaan dadka gaadhsiin karno berri aan isku dayno wallahu aclam bilahi tawfiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed